رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم xalay waxaanu barta kaga istaagnay dersigii isagoo ka hadlayay annasakh oo ah qeyb muhiim ah ee la xiriira fi altashriic alislaami waa baab qofka hadduusan baran ama aanu fahmin in badan oo diinka ka midihi uu ka maqan yahay lagana yaabo jahliga uu ka jaahil yahay qeybta asaasiga ah inuu khaladaad fara badan uu galo maxaa yeele mar haddii ilaahay uu leehay maa nansakh min aaya aw nunsihaa naati bikhayrin mihliha khayrin minha naأti bkhayri minha aw miliha mar haddii ilaahay subxaana wa tacaala sidaa uu leeyahay halkaa waxaa ka muuqata inay daruuri ay tahay qofka inuu fahmo ma lmuraadu binaskhi hada waxaan soo tilmaanay markii naskhiga aanu ka hadlaynay in ujeedadiisu ay tahay ama macnihiisu uu yahay xukum horay u jiray in la lalo la booska laga saaro oo mid kale lagu bedelo hadda haddaan idin idhaahda mathalan baaristii ladiin diray ama qoraalkii ahaa inaad ka qortaan usuulka tobanka bage iska dhaafa waxaad wax ka qortaan naxwaha shan bage ama shan baal qora marka la yidhaahdo xukumkii hore ma shaqaynayo halkanna waxaa loola muraadayaa xukum horay u jiray fi shariica alislaamiya in allah subxaana wa tacaala meesha intuu ka saaro xukum kale uu ku bedelo waan ogaan doonaa xikmada ka dambaysaay macnaheeda maaha in intuu ilaahay subxaana wa tacaala halmaamay oo dib uu ka soo xasuusay macnaheeda ma aha macnaheeda maaha in xukumkii hore uu cuntami waayey ama meel mari waayey oo ilaahay subxaanah wa tacaala di dambe xukum kaloo ee nooca maa kii horaa lagu khaldamay mid ka saxsan hala keena macnaheeda maaha laakiin waxaa la tusinayaa aadanuhu noloshiisu inaanay ahayn iyadu mid meel taagan oo isbadbedelayso isrogrogayso maalin meel ay taagantahy shalay waxaa laga yaabaa baahidii inahaysay haysay waxaan u baahnayn inayn maanta aynaan u baahnayn oo wax ka duwan oon u baahannahay laga yaabo darf gaar ah oo ummaddu ay ku noolaayeen in wax badan isbedelo halkaa marka waxaa laga qaatay in naskhigu uu yahay daruura ilaahay subxaana wa tacala ummadiisana ugu talagalay waxaan kaloo xalay ka soo jawaabnay xadiidkii ahaa ee ka hadlay cashar radacaad oo aanu nidhi xadiidkaas laguma bushin karo alimaam muslim inuu keligii la infiraaday maxaa yeelay man farada bihi imaam muslim in uu saxiix yahay oo uu ku jiro darajaadka saxiixa midka ugu sarreeyaan soo ogaanay waxaan kaloo soo ogaanay macnaha ah xadiidka kan waxa uu nasakhay xukun buu nasakhay xukumkana tawaatur looma shardiyo waxaan kaloo soo ogaanay iyaduna marka la leeyahay nabiga sal allahu caleyh wasalam wuxuu dhintay wahiya fii ma yutla min alqur'aani in dadka qaarkii aanay warba ka hayn nasakha inuu dhacay macnaheeda maaha nasakha wuxuu soo diriyey markuu nebiga uu geeriyooday inaanay ahayn intaaban isla meel waxaan kaloo soo barannay naskhigu inuu shuruud leeyahay labada nas ee inaga inoogu muuqan kara inay ishardiyayaan ama isdiidan yihiin marka xal loo helo inuusan naskhi aanu iman karin inay khasabtahay in la ogaado laba nas mid ka dambeey intaa in lamidaan kasoo hadalno hadaba aan gudbaynaa aqsaamu naskhi naskhigai qaybihiisa qaybahan marka wuxuu noo hormariyey wuxuu yihi yanqasimu annaskhu bictibaari nasi اlmansuukhi ila halaaثati aqsaam wixii la nasakhay iyadoo loo eegaayo naski isagu la barabixiyey iyadoo loo eegaayo saddex qaybood baan u qaybinaynaa oo maxaa laga wadaa marna waxaanu eegaynaa annas almansuukh oo nas almansuukh markaanu eegayno ama aanu fiirinayno waxaanu kaga imanaynaa dacallo iyo darafyo kala duwan darafka ugu horeanu kaga imanaynaa wuxuu yahay alwal maa nusikha xukmuhu wabaqiya lafduhu maa nusikha wax la rafciyey oo lalalay xukmu xukumkiisa la barabixiyey wa baqiya uu haray lafduhu dhawaqiisa oraahdiisa aqrintiisu ay hartay wa hada huwa alkahiiru kaas ayaana ku badan fi lqur'aani maxaa loola jeedaa aayaddan xukumkeedii ma shaqaynayo laakiin waan aqrinaynaa qur-aankayna ugu qoranta waan aqrinaynaa laakiin aayadda ku camalfalkeedu ma shaqaynayo maxaa xukumkeedii mar horaa la tirtiray waanu iman doonaa xikmada ka dambaysa maxay tahay aayad aan lagu camalfalaynin inay qur-aanka noogu dhignaato maxay tahay waanu iman doonaa mithaaluhu tusaale ahaan aayat almusaabara halka kan marka marka la qorayo luqa ahaan sida saxda ah, waa inaan dhahno aayat almusaabara oo bimacnaa dadka marka marka ay aqrinayaan leh aayataa alifta waa laxni aayataa waa laxni luqa ahaan oo in la yihi aayat almusaabara marka la aqrinayo iyadoo haddana muhana ay tahay maxaa yeele qawaacid naxwi alcarabiya waxaa ku sugan sarfi ahaan haddii laba saakin ay kulmaan labadoodan xarfi liin ay yihiin waa in la xadfo walkii uu lahaa ibn malik fi lalfiya in saakinaan iltaqi yaksir maa sabaq haddii laba reeban ay kulmaan kan horeeyey hoos dhig wain yakun laynan haddii uu liin uu yahay maxaa meesha imanaya xadfi ayaa meesha imanaya wuxuu mutaystay in la xadfo waxay ku qorantay alfiyadii naxwaha ahayd bay ku qorantay haddaba markaan aqrinayn waxaan leenahay macnahaas weli qowluhu jala wacala ilahi muxuu yidhi fi lqur'ani alkarim walaqad aatayna daawuuda wa sulaymaana cilma markaad aqrinaysa maxaa leedahay wa qaala alxamdu miyaa leed mise waqaala alxamdu miyaa leeda maxaa leedahay wa qaala alxamdu lilaahi idan marka ma sheegaysid halkaa wey idan marka idan aayat almusaabara baan leenahay markaan aqrinayna wahumaa qowluhu tacaala wain yakun minkum cishruuna saabiruun yaqlibu miatayn wain yakun minkum hadday idinka mid ahaadaan cishruuna labaatan labaatankaasoo saabiruuna gegsi badan dhabar adayg badan dhabarridasho badan samir badan sugnaan badan hadday idinka mid yihiin yaqlibu way adkaanayaan way ka xoog badinayaan way ka khalaboonayaan miatayni laba boqol labaatan idinka idinka mid ihi waxay u babacdhigi kartaa u babacdhigi kartaa keliya ma waa caabin un keliya laakiin waxay ka adkaan karaan oo ilibta ka soo hoyn karaan laba boqol oo maxaan idhi marka haddii laba boqol la yidhaahda labaatankii nin labaatankii nin midkii misa kusoo aadaysa toban soo ma ninkii wuxuu iska dhicin karaa toban nin buu iska dhicin karaa aayaddu sidaasay ahayd haddaba nusikha xukmuhaa xukumkeydii waa ma shaqaynay oo ahay weli aayaddan waxaan soo tilmaannay khabarun bimacnaa amar soo maahin aayaddu siiqada ay ku timid waa as a statement waa khabar laakiin amr bay u socoto imperative wey amar wey yacni labaatan idinka idinka mid ah iska dhiciyeen laba boqol ha iska dhiciyeen oo tobankii walbaba ninkii walbaba toban nin ha iska dhiciy macnaheeda ilahi wuu nasakhay waxaa la yidhi waa waajib bay nagu noqon lahayd dagaal marka la gelayo ninkiiba inoo toban nin meel saar waajib bay noqon lahayd laakiin ilahay wuxuu yidhi alaana khafafa allahu cankum haddaa ilaahay idinka fududeeyey wacalima rabbigay wuxuu ogaaday horey u ogaa haddana uu og yahay anna fiikum inuu idinku dhex jiro dacfa nugayl tamar darra inay jirto ragu raggii inaana ahayn markii hore awooddii wixii ma jiraan haddaba maxaa laga yeelayaa fa in yakun minkum hadday idinka mid yihiin miatun boqol boqolkaasoo saabiratun sabraya yaqlibu waxay ka adkaaneen miatayni laba boqol maxaa meesha soo baxa ninkii maxaa kusoo aaday labo halkii ay ahayd toban ahayd sideed laga tuulay haddaba aayaddan marka in yakun minkum cishruuna saabiruun markaan aqrinayno waan aqrinaynaa aayadda laakiin xukumkeedii ma joogo wain yakun minkum alfun haddii kun idinka idinka mid yihiin haa yaglibuu alfayni laba kun bay ka adkaanayaan biidni illahi ilaah idinkiisa wallahu ilaahayna maca asaabiriina kuwa sabra ayuu la jirkooda jirkoodayaa haddaba halkan marka aayaddii xukumkeedii macnahaasu marka noqday waxaa layihi in yakun minkum cishruuna saabiruun yaglibu miatain xukumkeedii waa la nasakhay oo ilaahay subxana wa tacala isagaa nasakhay jala wacalaa oo halkii meesha laga dhihi lahaa sidaa isaga difaaca ilaahi subxaana wa tacaala marka waa u nasakho wey haddaba meeshan marka waxaa ka muuqata in takhfiifka ku jira meesha kam iyo kayf weeye tira iyo tayaba waa ay tahay tiro markay tahay waxaa la yidhi wa in yakun minkum miatun yaglibu alfan maxaa ka dhacay meesha takhfiif baa dhacay waa la soo gudbo haddana waxaa la yidhi fa in yakun minkum mi'atun saabira yaglibu mi'atayn maxaa meesha yimid alwaaxid yuqaabil اثnain halkaa marka waxaa yimid takhfiifkii xagga tirada ah quantity takhfiif waxaa jira kayf ah oo quality ah oo xagga tayada ah waxaa la yidhi haddii ay hamaanin yihiin yakuun aqwى liquluubihim ashjac bkhilaaf ma ida kanuu cishriin markay sideetan ay gaaraan yani bimacnaa kulamaa tiradu ay badato halkaa dhiirigelin baa ku jirta dhiirigelin baa ku jirta inuu markaa uu noocan ma ay noqdaan dad isku kalsoon inay noqdaan halkaana macnaha marka way ku jirtaa walidaalika aayadda macnahaasi markeedu hore ka timid taasaa laga hadlaya haddaba aayadda markaad aqrisid in yakun minkum cishruuna saabirun yaqlibu miatayn wa in minkum miatun yaqlibu al aayadda marka aayataa marka laleeyahy ama labada aayado la sheegaya tan iyo tan kale way isku xigto wey labadaa weeye marka ha ku wareerin labadaba waxaa lagu nasakhay waxaa lagu nasakhay aayadan dambe wa xikmatu haddaa laguu sheegaa marka su marka su-aala imanaysa ku wareegaysa waysh ilfaa'ida faa'iday ka dambaysaa maxay tahay aayad aan lagu camal falaynin in xukumkeedii aanu jirin inaan aqrino wa xikmatu naskhi alxukmi duuna allafdi xikmada ka dambaysa in xukumka la nasakho aqrintiina ay harsanaato baqaa'u thawaabi tilaawati aqrinta ajirkeeda inuu baaqi noqdo kow wa tadkiiru lummati iyo ummadda in la xusuusiyo bixikmati nnaskhi xikmadda ka dambaysa in wax la naso qur-aanka ilaahay ama aayadda ha lagu camalfalo ama yaanna lagu camalfalin ama inaga hayna khusayso amaba ummadaha anaga inaga horreeya ha khusayso ama rag ha khusayso ama dumar ha khusayso ciday doontaba aayaddu ha khusayso eh mar kastoan aqrina waxaa inoo taal qaacida ah la aquulu alif lamin xarf walakin aquulu alifin xarf walaamun wa mim xarf qofka mar kastoo qur-aanka u aqriyo ajir baa noogu socda ilahay marka wuxuu rabaa ajirka qur-aanka boqol iyo afar iyo inuusan naga kala dhantaalmin oo kulamaa xaraf aan aqrina maadaama ajirkeena uu ziyaadayo qofka markuu baqaro intuu kasoo bilaabo ilaa barbinahaas u aado ayadahan la nasakhana uu aqrinayo ajirka marka waa sii kordhaya kow xikmada ka dambaysa waa taas in ajirkeena uu kor u kaco xikmadda labaad waxay tahay waxaa la rabaa bini aadan baan nahay naas baa laynagu magacaabo waa halmaan badan nahay in rabbigay ina xusuusiyo markii hore xaaladdu siday ahayd ka waran haddii sidii hore lanoo dayn lahaa oo la dhihi lahaa toban ninkiiba toban ha iska dhiciyo xaaladdu hadday ahaan lahayd ka waran waxaa la rabaa in la yidhahda bal arka ilaahay subxana wa tacala culays buu idinka dejiyey qofkana marka la xusuusiyo xaaladiisa hore shalay saabaa ahayd maantana saan baa lagaa dhigay shalay maadan haysan maantana ilahay waxbuu ku siiyey shalay waad wareersaneed maantana ilahy waa isuu kaa toosiyey marka le oo ilaahay subxaana wa tacaala fii macrad alimtinaan kuu sheegayo idan halkaa faa'iida ku jirta marka waxaa layna rabaa ama ilahay wuxuu naga rabaa jala wacalaa inaan xusuusanno marxaladii hore alaana khafafa allahu cankum haddaa rabbi idinka fududeeyey markii maxaa kugu soo dhacay shala hiqil baa jira waanu ka ogaan doonaa amhilada kale number labo nooca labaad maa nusikha lafduhu aayad aan la aqrinayn wa baqiya xukmuhu xukumkeediina baaqi u yahay maa way la tirtiray lafduhu aqrintiisa iyo ku dhawaaqiisa wa baqiya xukmuhu xukumkiisana waa joogaa yani aayadan xukumkeedii waa baaqi waa ku camal falaynaa laakin qur-aanka uma qorna waana ayad qur'aana aan qur-aanku qornay ka aayat arajmi aayaddii ka hadlaysay qofkii zinaystaayey ee guur xalaala hore u soo galay ama hadda ku jira labya dhadig cidduu doona ha noqdo ah hadiiba zino ay ku caddaatay in dhagax kow laga siiyo aayaddaas qur-aanka kuma qorna laakiin xukumkeedii waa baaqi fqad habta fi صaxiixayni bukhaari muslim waxaa kusoo ku sugnaaday min xadiiثi bni cabaasi radi allahu canhuma ana cumar bna khaaab radi allahu canhu inuu yiri qaala inuu yiri cumar khaaab arg xadiidka waa bukhaari muslim kaana fima anzla allahu aayat alrajm wixii ilaahay uu soo dejiyey waxaa ka mid ahaa aayadda ka hadlaysa qofkii guur xalaala hore usoo gala ama hadda ku jira labiyo dhadig ciduu doona ha noqdo ah zine ay ku cadaato ama qirta in dhagax lagu dilo ayaa soo degtay faqara'naaha aayaddii siday tahaan u aqrinay wa caqalnaaha waanu fahmnay wawacaynaaha waanu weelaynay warajama rasuul lah sal lay slm rasuulka dhagax buu ku dilay wa warajamnaa bacdahu inaga gadaashin dhagax baanu ku dilnay markaasuu yidhi faakhsha waxaan ka baqayaa haddaan cumar ahay in taala binnaasi zamaanun dadka haddii waqtigu uu la raago oo zamanka la dheeraado an yaquula qaa'ilun mid xiiqay inuuna soo galoo yiraahdo wallahi ma najidu rajma fi kitaab illah rajmiga kuma qorna kitaabka ilahi inuu mid la yidhaahdo fayadiluu dadku markaa ay lumaan bitarki fariidatin ay bisababi tarki fariida fariida ka tegitaankeeda sababteeda ay u lumaan fariidadaasu anzalaha allahu ilahay uu soo dejiyey wuu noo suga wuxuu yhi wa ina arajma dhagax in dad lagu dilo fii kitaab illaahi ku qoran xaqun weeye wax sugan calaa man in dhagax kow looga siiyo zanaa zinaystay idaa axsana haddii uu cafiifsamay oo guur xalaala soo galay min alrijaali raggiiyo wاnisaai dumarkiya wa qaamat albayinatu xujaduna ay caddaato aw kana alxablu amaba uur uu yimaado aw اlictiraafu amaba qofkii inuu qirto inta hadday dhacda dhagax baa marka lagu dilaya rajmiga marka aayaddu maxay ahayd ashaykhu washaykhatu idaa zanaayaa farjumuhuma nakala min allah aayaddu saasay ahayd waa la aqrin jiray meesha waxaa laga saaray aqrinteedii maxaa baaqi noqday waxaa baaqi noqday xukumkeediibaa baaqiya rajmigu marka nusuus fara badan baa kusoo orortay waاncaqada cala rajmi اlijmac ijmacu lummana waa uu ku guntamay sida taariikhiyan la og yahana cid dood ka keentay malaha aanan ahayn dadka iyagu rationalisiska caqligooda uun keliya u xukuntama dadka dasaa-ista nifaaqa ay ku jirto dadka iyagu diindiidka ah dadka diinta ilaahay shakiga dadka ka geliya unbaa laga hayaa warkaa inay keenaan iyo dadkan maanta caqlaaniyiinta iyo soomaalida hadda noo jilaysa ee noocan ma youtube-ka iyo maxalaadkaas meelaha helay ay bilaabeen wax horay dadku carabaha kusoo daaleen oo dadka dhan kusoo daaleen oo way ka taagantahay haddaan aniguna imid ay ka taagantahay wixii unba soo celcelinaya waxaan ayaan daro ah rag waaweyn oo jahabido ah oo runtii culayskooda leh filcaalam alislaami hadday noqon lahayd waxay qoreen iyo waxay sheegeen haddana ayadan runtii aanay madaxooda aanay gelin khatarteeday leedahay masalada masala iyada sugan wey haddii arrinku uu yahay ama noocan ma eh, xadaari maaha qof in dhagax lagu dilo iyo haday ay tahay ogaada judaismka eh, old testamentgood waxaa ku qoran in dhagax lagu dilo christianitygu way leeyihiin waxaa la diimo kale ee earth religions lagu magacaabo way leeyihiin wuxooda meeshay ku qorantahay iyagu kooda hadday ka tageen adigu kan diin bay kuu tahay waxaanu diin weeye laakiin sideedaba shuruudda islaamka uu ku xiray shuruud lagala soo bixi kara ma oo ah illa allahuma in sida haweenaydii saxaabiyadda ahayd intay timid ti rasuul allahu arrinkaasaan ku dhacay uu nebiga uu ka jeesto uu ka jeesto uu ka jeesto kadibna uu yidhi markaad soo omushid ii imow laakiin in la helo afar ruux oo nin walba uu ka markhaati kacay waxaan arkay heble iyo hebel oo wax samaynay macnaheeda maaha qol bay isku soo xirteen iyo qol mugdiyay ku jireen iyo barkimaa dhulka ku dhacayay iyo cod baan maqlay macnaheeda maaha oo uu noqdo labadii xubin baa sidaa ahayd waa inuu arko afar nin halkee laga helaya yani bimacnaa waxay ka mid tahay waxyaabaha islaamka uu ku xiray oo wax aad i aad u adag wey fi taariikhi qofka markuu dib ugu laabtana in waxaasoo dhan ay ay yimaadaan waxay u baahan tahay wax aad i aad u adag wey haddana waxaa layna yidhi markii laga hadlaya waxa wa qaamat ilbayina bayinadii waa in caddaynu ay jirto halkaa marka su-aashan i weydiina waxay tahay d n a maanta ma lagu sugi kara arajm d inta la qaado haddii la ogaado hebel waxaanu inay manidiisu ay tahay labada ruux ma la dhihi karaa maadaama d n a-ga uu sugay medical proven uu yahay inay labadan ruux ay isu galmoodeen halkaana uur uu ka yimid ama wuxuun ama aanuba iman laakiin bahashu caddahay d n a ma lagu sugi karaa rajmigii ma bannaan tahay haye yaa u baxaya su-aasha hadda sababta maxaa may ku tiri soona dhaamiya mise maxaa haysa caddayn hmm. yani waxaa dhici karta si kale inuu fertilization u dhaco oo bacrimin u dhaca lasoo qaada lagu shubaa dhici karta marka macnaheeda maaha labada ruux inay isku tageen suurtagal baa jira waa jawaab qurux badan wey qayb ka mid ah. haye sax laakiin ogow waa laynoo sheegay laakiin now waagii hore waxaa laga yaabaa inaanay jirin eh, eh, these state of art ama um, sophisticated medical equipmentska ay dhahaan ee hormaray ee wax lagu baari kara mayan jirin mar haddii la gaare maxaanu adeegsan weyne ilan kamarada waxaa dhacda mar qaarkii qofka markay qabato haddii ay qabato qofkii waxaday soo xugum ku qaadi mayno sax si fiican jawaab qurux badan wey waa sax exactly in baarisa maxaa keena asalba haye tafadal cusmaan hayaa horeey Hmm. naskaas naskaan aniga ku taagana haye jawaabta kama dheered haye macalinka sax sax sax war sax inta intaba jawaabta waad keenteen khulaasa waxaan dhihi karnaa wuxun way khaldami karaan tajaarubta soo wax ma khaldamaan ay dhakhaatiirta hanoo sheegen way khaldami karaan sooma way khaldami karaan wax intaasoo khaladaa dhacay sooma oo aanan islahayn mar wax marka eh, haddiiba ixtimaal uu soo galo sideedana alqaacida alusuuliya waxay dhihi jireen haddii ixtimaal u yimaado ida wujida alixtimaal ha saqad alistidlaal eh, suurtagal ah boqolkiiba hal ixtimaal amaysaan tahay haddiiba meesha uu soo galo wax la deliishan kara ma marka naf bini aadam in lagu banaysto naf bini aadam in lagu banaysto e, noocan maa e, wax khaldami kara taasuu marka suurtagal maaha laakiin yusta'nas bihi waa la weheshanaya aqal waa e, circumistance muujin kara inuu meesha wax jiro waxay kaloo nagu bixinaysaa baaris kale inaan galno oo aan baarno cala aqal markay u yaraato qofkaas tacziir buu naga mutaystaa in punishment eh, eh, la marin karo processka la marin karo laakiin in markiiba lasoo ordulayo qofka ha lagu tago khatarteeda marka leedahay wa xikmatu naskhi lafdi xikmada ka dambaysa maxay marka wa xikmatu naskhi lafdi lafdiga aqrinta in la nasakho duuna alxukmi iyadoo xukunka laga tegayo waxay tahay ikhtibaaru lumma ummadda in lagu imtixaano fi lcamali inay ku camal falayaan bima laa yajiduuna lafdahu fi lqur'aani waxayan lafdigiisa aqrintiisa aanay qur-aanka ka helaynin kow wa taxqiiqu iimaanihim iyo iimaankooda in la sugo bima anzala allahu wuxuu ilaahay uu soo dejiyey cagsi xaali lyahuudi yuhuudda xaaladeeda ka duwan xaalad ka duwan alladiina kuwaasoo xaawaluu isku dayay katma nasi rajmi rajmiga naska kusoo orora inay qariyaan fi towraati kitaabkooda old testmentiga inay qariyaan dadki isku diwi ka duwan waa maxay laba xikmad baa ka dambaysa sunnada nabiga sal alla alay inay xujo tahay walidaalika dadka badanaa la ordaya sunnada nebiga xujo maaha waa maxay lama daliishan kara dad kale ee samaystay firqadan loo yaqaan maanta alqur'aaniyun qur-aanka keliya wixii ka soo hara diyaar uman yihin dad kale ujeedadooda waxay tahay xuduud fara badan iyo nusuus fara badan iyo awaamir fara badan iyo nawaahi axaadiidu xambaarsantaha in laga takhalusaa la rabaa maalmahan dambana dadka xadiidka laga bartay baaba ul ugu tukoobaya xadiidka inay meel saaraan khatartaas inaad ku baraarugtaan wey maxaa yeeley ummaddan haddii xadiidkeeda la qaado oo ah waxyigii lanna nebiga sal alla alay slam ilahay wuxuu leeyay wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa bal haddaanay sunno maanta jiri lahayn sidaan u tukada miyaan garan laha fi lqur-aani kuma qorna afar ragca shan ragca iyo rukuuc iyo sujuud kuma qorna sunnada nabiga sal ly slm kuma qorna zakada intaan bixinaya goortaan bixinaya dadkaan siinaya kuma qorna intuba yani waxaan ka wada fi lqur-aani kuma qorna e, dadkaan siinaya way ku qoran laakiin saan u bixinaya kuma qorna waxay ku qoran fi sunna nabiga shariifa sunnada meesha haddaan ka saar bimacnaa diinkii baan boqolkiiba konton la ordow oo aan kala bax waana khatarteeda leed haddaba ko waxa la rabaa ummadan horta in la imtixaano oo ay fahmaan inay sunnada ay xujo tahay maxaa bukhaari iyo muslim baa loo dhexdhigay waana aayad culayskeeda number labo nimanka yuhuudda ahaa iyadoo ay u muuqato aayat arajm bay qariyeen ninkii inta hadda ka hor dadkii inta zinaysto nebiga loo keeno oo la war kitaabkiinay ku qorantahay inay qariyaan isku dayay ummaddanna waxaa leeyahy shay ka qarsoon oo qur-aanka aan ku qornayn bay ku camal faleen halkaa waxaa ku jira marka credit aad u sarreeya ummaddanu ay leedahay athaalith nooca saddexaad waxaanu taxeenaa ama aanu sheegaynaa qaybaha kala duwan ee naskhiga qur-aanka ku yimaado kow maa saddex maa nusikha xukmuhu wa lafduhu wax la nasakhay oo la tirtiray xukumkiisana ma joogo lafdigiisana ma laha labadaba lama hayo xukum iyo lafdi labadaba ma ka naskhi cashri radacaati sida toban tobankii nuugmo nasakhida la nasakhay assaabiqi ee soo hormartay fi xadiidi caaishata radi allahu canha xadiidii caaisha ee na soo hormaray xadiid caaishaa na soo mara caaisha waxay tiri waxaa soo degay haddii haweenayda ee ilmaha ay toban jeer ay nuujiso halkaa taxriim baa ka imanaya oo ah yacni waxay u noqonaysaa hooyadiisoo kale oo iyada ma guursan karo ilmaha ay dhashay walaalihii bay noqonayaan nabigana waa tanwiin yaxrumu min aradaaci maa yaxrumu min annasabi waxa nasab haddii laba ruux aan labada ruuxa wada dhashay wiil iyo gabar maadaama isma geyn karaan maxaa yeelay ilaaba xaaraantirin bay haddii wiil iyo gabar ay ay haweenay wada nuujisana isma geeyaan maxaa yeeley waxay ku kala tageen bisabi radac soo ma marka xadkee la dhihi karaa haweenaydu markay ilmahan ay nuujiso hooyay u noqonaysa ilmaha ay dhashana walaalihii wey xadkee toban bay ahayd marka toban jeer markay nuujiso tii waa la nasakho waxaa lagu nasakha shan jeer toban jeer maaha markaasay caaisho leedahay nebiga sal alla alay wuxuu dhintay wahiya fii ma yutla min alqur'aani iyadoo weli qayb ka ah wax qur la aqrinay waa masaladii xalay aan soo dul istaagnay aanu sharxayn xadiidkaas ishkaalaad fara badan baa lagu soo ororiyay aanu kaga soo jawaabnay meeshii oo qur ku qornaan jirtay laakiin hadda ma aragno wax ku qoran oo laleeyahay cashar adcaaf yuxarimna qur-aanka kuma qorno khams qur-aanka kuma qorno laakiin markii hore saasay ahaan jirtay wayanqasimu annasku naskigu wuu qaybsamaa biictibaari naasikhi iyadoo la eegayo waxa wax nasakhay ilaa arbacati aqsaamin afar qaybood hadda waxaan ka soo baxnay naska la nasakhay inta qaybood uu noqonayo hadda waxaan u baxaynaa marka wax la nasakhayo inta qaybood uu noqdo haddaba markii hore mansuukhaanu eegaynay naskii meesha laga saaraan fiirinayna angalkaasaanu kaga nimid hadda waxaan kaga imanaynaa angal ah midkii wax nasakhayay mansuukhi waan kasoo dhammaanay naasikh oo maxay kala duwan yihiin mansuukhi waa naskii meesha laga saaray naasikhna waa naskii yimid oo kii hore booska kii hore ka saaray sax haddaba waa ismu faacilka afar nooc dheh alwalu naskhu lqur'aani bilqur'aan qur'aan qur'aan lagu nasakho aayad ba aayad wa mithaalu waa noo soo hormaro aayat almusaabara an yakun minkum cishruuna saabirun maxaa lagu nasakhay alaana taa waa dhammayn labo naskhu alqur'aani bisunna qur'aan la nasakhay maxaa lagu nasakhay sunnada nebiga sal alla alay wasalam sheekha muxuu ina yidhi walam ajid lahu uma helin mithaalan tusaale saliiman ee eh, fayow tusaalooyin fara badan bay sheegaan fi lkutubi laakiin wax ka jira ma waxaa tusaale ah meesha ku aragtaan tusaalada dhihi kara waa saxiix ee meesha ku qoran lama hayo oo ah naskhu lqur'aani bisunna ama naskhu alqur'aani qur-aankoo la nasakho bisunna lagu nasakho tusaale looma hayo masalada ayada ah nacam ma jira yani ma sida saxda ah walidaalika eh, shuruud annas cinda aljumhuur waxay leeyihiin eh, inuu naasikha noqdo inuu ka sareeyo ama la uu la mid noqdo wa binaan calaa hada haddii la yidhaahdo naasikha juruud jumhuurta waxaana soo maray naasikha waa inuu ka sarreeya ama u dhigmo sunno iyo qur'aan yaa sarreeya qur-aankaa sarreeya sunno iyo qur-aan ma isku dhigmaan maya hadaba shardiga hadduu saa yahay marka macquul ma waxaan leenahay marka qur-aanka waa ka xoog badan yahay min xaysu athubuut saa darteed mid awood badan ma nasakhi kara mid daciifa halka waa fahmna soo ma macnaha haddaan marka fahmno miaal eh, saxiixa markaa lama hayo lakiin amilada ay keenaan waxaa ka mida kutiba calaykum ida xadara axadakum lmowtu ida xadara axadakum almowtu in taraka khayran alwasiyatu lilwaalidayn walaqrabiina bilmacruuf xaqan cala almuttaqiin aayadda suurat albaqara oo ah qofka markuu dhimanayo inuu dardaaran uu yidhahdo waalidkan inta hala siiyo qaraabadin inta hala siiyo xigtadin inta hala siiyo waa aayaad maxaa lagu nasakhay laa wasiyata liwaariin waxaa lagu nasakhay xadiid leh looma dardaarmi karo cid qof waaritha mar haddiiba ilaahay uu qoondeeyey wixii uu qaadan lahaa irhiya dardaaran ma galo naska meesha waxaa ka saara bay leeyihiin xadiidka laakiin laba siyoodba uma nabadgelin mithaalkaas kow waxaan leenahay xadiidka kan aayadda ma nasikhin maxaa yeele aayadda way ka caamsan tahay xadiidkan waa ka khaas saa darteed waxaan leenahay waxa cam ah ma wal akhas yani liana alaayata cam wاlأkhas laa yansakhu اlcam hadduu khaas yahan caam meesha kama saari karo ee wuxuu saaray bacda afraadihi halkaa marka macquul ma namber labaad culimmada waxay sheegeen xadiidka naasikh maaha bal wuxuu noo cadeeyey inuu naasikh jiro ee isaga naasikh maaha wacalaa fardi haddii aan dhahno meeshaas naskhigaa jiro wuxuu cadeeyey in allaha acطaa likuli dii xaqin xaqa falaa wasyata liwaariثin idan waxaa lena masalada iyada masale meesha soo gelga yani dood bay keenaysaa laakiin amilada waa ay jirtaa laakiin amilo eh, aan dhihi karno eh, halbeegyadii loo dejiyay shuruud naskhi ma waafaqayso andhaafna marka athali kutubta dhaadheer markaan galna waxaan helina dhowr amilo oo doodoodii badanta haddii ilah yidhah naskhu sunnati bilqur'aan sunnadii baa la nasakhaya marka kan iyadaa booska laga saaraya qur'aan baa nasakhaya wa tusaale waxau ahaa istiqbaalu naskhu istiqbaali beyt almaqdes in beyt almaqdes salaad loola jeesto الثابت بالسنة